bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabina mxamed w alihi wصaxbihi aجmaciin baabu la annaafiya qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wansib bila fi الnafyi kula nakira kaqowlihim la shaka fi ma dakara wain badaa baynahmaa muctaridu farfac wqul la labika mubgidu wاrfac ida kararta nafya wansibi aw gaayir اlإcraaba fiihi tusibi taqulu laa bayca walaa khilaalu fiihi walaa cayb walaa ikhlaalu wاrafcu fi اthaani wafatxu اlأwali qad jaaza wاlcaksu kadaka fafcali wain tasha faftaxumaa jamiica walaa takhaf radan walaa taqriica intaa waxaan ka gelaynaa wax la yidhaahdo laa annaafiya طبعا e, waxaanan munaasabada kuu sheegin mustathna e, baab اlاstithnaa in mansuubaadka lagu dhex sheegaahu munaasabada ka dhexaysa waxay tahay mustathnaha gaalibkiisa waa mansuub oo waad aragtoo laysa ilaa yakuunu i khalaa'i cadaa i xashaa mansuubow noqona ilaa isimka ka dambeeya fii aglabi axwaalihi waa mansuub hayru ra-deedana waa mansuub iyadano ilaa isimkeeda ay lamid tahay sidaasa waxaa loogu sheegay mansuubaadka gudaheeda laa naafiya liljinsi mansuubaadka waa munaasib bay ku tahay in lagu sheego in marfuucaadka lagu sheegana munaasib bay ku tahay oo waa maxay liannahu isim iyo khabar bay qaadata fahiya hiya binisbati lismiha min baabi almansuubaat w binisbati likhabariha fa hiya munaasiba libaabi marfuucaat marka laakiin sida haboon oo naxwiyiinta badigeed hadda ay sameeyaan markii mubtada iyo khabar la sheego yaa nawaasikdan laga daba sheegaa oo marfuucaadka maadaama iyada ay mubtada iyo khabar leh ay galaan yaa marfuucaadka in lagu sheega ay ku haboon tahay laadan naafiyada liljinsi min aqwى laa-aat fi luga alcarabiya waay walidaalika laa atabria la yidhaahdaa macnaha waxa weyaan waa laada loo isticmaalo ithbaatu tawxiid lilahi tabaaraka wa tacaala laa ilaaha ila اllah laa xawla walaa quwata ila biاllah laadaasaa maanta laga hadlaya laadaas siday u noqoto laa caamila camala ina siday u noqoto camalkeeda laadan waxa weeyaan annahaa tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabr inay lamid tahay sida loo lahay ina allaha samiicun oo inada isimka ay u kordhigaysay khabarkana ay u godaysay yay laadi lamid tahay oo waa maxay laa raba xaqun laa ilaaha xaqun ila اllahu saasaa laleeyahy laa xawla walaa quwata ila billah idaa imaa doonto ayb marka laadan waxay leedahay shuruud shuruudeeda waxaa kamid a ah an takuuna linafyi اljinsi linafyi اljinsi marka laleeyahay waxaa wey ixtiraaz min laa annaafiya lilwaaxid laa oo waxaa jirto tacmalu camala leysa oo halka isim oy gashay keligeed anfinayso laakin jinsi aan anfinaynin haddaa tiraahda laa rajula fi daari laadan waxaa lagu yaqaanaa jinsigaas rajul ahoo dhan laa labo walaa boqol walaa toban oo dhan kulligeed siday midka waaxidka u anfisay yaa tanfi lmilyuun walmilyaaraat saas wa baynamaa haddaa tiraahda laada naafiya lilwaaxidi oo hadaa tira laa rajulu fi daari haddaa tirahdid waxaa dhici karta bal rajulaani ina tirahdid midkaas ay gashay keli ah hal nin daadkan kuma jira labaa ku jirta waa anficaysa laakiin laa rajula fi daari haddaa tirahdid bal rajulaani lama dhihi karo liannahu laadan nafat الrajul wa jinsa الrajul kulahu marka laada an takuuna laafiya liljinsi hal shardi wa wa an yakuuna smuha wa khabaruha nakiratayni fiiri hadaa tira laa rajula fi daari waxay ka dhigan tahay laa rajula kaainu fi daari rajulna waa nakiro khabarka midku ku tacaluqo kaainunna waa nakira kale an yakuuna smuha wa khabaruhaa nakiratayni wa laa yufsala baynahaa wa bayna smihaa laadi haddii la yidhaahdo laa fi daari rajulu haddii la yidhaahdo oo laadi isimkeeda lakala fasliyo laadi marka laa taqdir an tatakhaطa calى hada alkhabr ilaa ismiha fatansibu ma awoodi karto laadii waxa weeyaan haddii faasil uu yimaado wax ma qaban karto laa fi daari rajulun nuqtadaas waxa weeyaan waa inaysan faasil jirin nuqdada kale anlaa yadkhulu calayha xarfu اljar oo laadii oo naafiya liljinsi aheed haddii ba oo kale ay soo gasho waxaa laleeyahay camalkeeda wuu buraya waxay ahayd mathalan laa zaada lana haddaad tiraha ji'tu bilaa zaadin haddaad tirahdid waata in badan bilaa miraa'in bilaa ishkaalin aan soo icraabayni laa naafiyatu mulgaatun la acmal lahaa bilaadii badiyaa wax lagu jarayaa markaas marka shuruudeedii waa intaas weeyaan waxaa shardiga koobaad an takuuna naafiya liljinsi اxtiraaza min la annaafiya lilwaxda ثaaniya an yakuuna smuha wa khabaruha nakiratayn wa an laa yufsala baynaha wa bayna smiha bifaasil wa an laa yadkhula calayha xarfu min xuruuf اljar intaas shardi markii la yidhaahdo shardi kalaa jiro an laa tatakarara la laa inay soo laablaabanin oo haddii laa xawla walaa quwata la yidhaahdo haddii laa kala soo laabato in la icmaaliyo waajib ma ahna jaa ay noqonaysaa oo in la ihmaaliyana waa banaan tahay in la icmaaliyana waa banaanaanaysaa shardigan khaamiska ah sidii shuruudda kale oo kale maaha shuruudda kale waxa weeyaan bimujarad maa yakhtalu shardu min shuruudi alarbaca saabiqa fa hiya eh, muhmala mulgaatun can alcamal laakiin shardi khaamiska ah laa yataratab calayhi ihmaaluhaa wujuuban inamaa jawaazan marka taas way imaan doontaa markaasuu uri wansib wansib bilah fi nafyi kula nakira ka qowlihim laa shaka fi ma dakara wansib nasbi bilah lafdigaas oo laa ah fi nafyi nafyiga wax ku nasbi ama laa wansib ku nasbi bilah wax ku nasbi fi nafyi xaal ay ahaatay kula nakiratin nakira dhammaanteed ku nasbi oo an yakuuna sma khabaruhaa nakiratayni wa ka qowlihim oo kale weeyaan oo laa shaka shaki kuma jiro fii maa dakarahu daakiru ninka wax sheegaya wuxuu sheegay waa iska mithaal waa laa sidaas weeyaan marka musanifka daahiru kalaamihi wuxuu tusinayaa laada isimkeeda inuu mucrab yahay uusan mabni ahayn liannahu fansib uu yihi faftax ma dhihin nasba waxaa loo isticmaalaa mucrabka fatxada laakiin labadaba waa loo isticmaala marka qowlkaas dad baa qabo naxwiyiinta ka mid eh oo ismu laa ayan kaana nawcuhu mufrad ha noqdo nakira ha noqdo mudaaf ha noqdo mushabah bimudaaf ha noqdo wuxuu ahaadaba mucrab waay oo marka maxaan leenahay shaka ismullah mansuuba calaamat nasbi fatxa daahira saas dadaa qabo alqowl aladii calayhi albasriyuuna wa huwa alarjax in shaa allah laada isimkeeda la kala fiirinaya haddii uu yahay eh, mufrad yubna calى ma yunsabu bihi low kana fi baabi macrifati calaamaati اlcraab hadduu mudaaf yahay ama mushabah bimudaaf ou yahay waa la nasbinaya ayib mufrad haddii ou yahay mufradka fi hada اlbaab waxaa loo jeedaa maa laysa mudaafan walaa mushabaha biاlmudaaf waxaan mudaaf aan ahayn ama mushabah biاlmudaaf aan ahayn waxaa lagu magacaabaa mfrad walow kaana tathniya i jamc ba ha noqde mudaafkii waxaa kamid eh laa طaaliba cilmin cindanaa haddaad tirahdid طaalibadaas waa ismu la wa maca dalika waa mudaaf oo cilmina loo idaafeeyey kaas waxaa la yidhaahdaa mudaaf الshabiihu bاlmudaaf laa طaalican jabala cindana fiiri طaalican mudaaf ma aha laakin itasala bihi maa yatimu bihi macnaahu waxaa la yidhah mushabah bimudaaf waxaa la yihahda wuxuu la xariirsaday wax macnihiisa dhammaystiray marka laa طaalican hadaade keligeed lagu dhaafi lahay macno weyn ma keeni lahayn laakin jabalan yaa la leeyahay kaasna waxaa la yihahdaa mushabah bilmudaaf wixii ka soo haray waxa weyaan waa mabni oo waxaad leedahay laa rajula fi daari rajula lama dhihin fiiri laa rajulan lama dhihin haddii fatxadan fatxatu ciraab ahaan lahayd isimka waa nakiro alna kuma jirto waana munsarif kaana alawlaa an yunawan laa rajulan ala dhihi lahay marka laa rajula a layiri hadday tafniye tahay xataa laa rajulayni ayaa laleeyahay haddii uu jamca mudakari saalim ou yahay laa muslimiina fi hadihi daar a laleeyahay oo waxaa weeyaan tathniya iyo jamac maxaa lagu nasbi jiray markii baabu macrifati calaamaati iraab la joogo ya baa lagu nasbi jiray yadiyaa lagu binayna maanta waxaa leeyahay laa muslimiina muslimiina ismu laa mabniyun caliyay fi maxali nasbin marka maxalkay ka nasbisan tahay intaas weeyaan wansib ku nasbi bilaah waxaad ku nasbisaa fi nafyi xaal ay ku dhex jirto kula nakiratin nakira kulligeed ku nasbi ka qowlihim wadalika ka qowlihim weeyaano laa shaka shaki ma kama jiro fii maa dakarahu qofkaas wuxuu sheegay shaki kama jooga aa tiri wain badaa haddii uu muuqdo baynahumaa bayna laa wasmiha muctaridun mid soo kala dhex galay hadduu ka muuqda meesha farfac isimki god wa qul waxaa tiraahdaa laa liabiika aabbaha uma sugnaanin mubqidun mid caragiliyo fiiri marka meesha shuruudii waxaa kamid aheyd anlaa yufsala bayna laa wasmiha bifaasilin marka hadda faasilkii khabarkeedii uu noqday laadi isimkeedii mubqid waay khabarkeedine yaa soo hormaray oo kala fasliyay beyna smiha wa beynaha markaasaa mubidun layihi mubida lama dhihin mubidun laadimu lgaatu laa acmala laha laa fiihaa gawlun oo kale ay lamid tahay ayib intaas waa shuruudi qaar kamida uu kuu sheegay waxaa laga fahmay shuruudda uu sheegay an yakuuna sma an yakuuna smuha wa khabaruha nakiratayni fii qowlihi kula nakira laga fahmay an takuuna naafiyatan liljinsi waxaa laga fahmay fi nafyi an laa yufsala baynahumana waxaa laga fahmay wain badaa baynahuma muctaridun saddex shardi sidaas uu musanifka ku sheegay waxaa ka maqan an laa yadkhula calayha xarfu jarin kelia warfac idaa kararta nafya wansibi aw gaayir اlcraaba fiihi tusibi warfac god waxaa la godaa ismigii la idaa kararta nafya nafyigii haddaad soo celcelisid wansib aw insib haddaad rabtid nasbi fiiri markaan laadi hadday soo noqnoqoto waxaa kuu banaan isimkeedii inad godidoo tiraa laa xawlun walaa quwatun inaad tiraa kuu banaan haddii kalena nasbiyoo laa xawla walaa quwata dheh intaas beytka niskiisa hore kuugu sheegay oo marka maxaa keenay labadan weji mujarad tikraari laa yaa labadaas weji ay ku banaadna warfac god ay isma laa a ah laga jeedaa mafcuulkii idaa kararta nafya nafyiga haddaad soo celiso laa xawla walaa aad soo celisid isimkaas god wansib ama nasbi oo marka haddii la goda laa xawlun walaa quwatun ama nasbidii fatxo ujeedaaya laa xawla walaa quwata ina tiraahd aw gaayir اlicraaba fiihi ama icraabtii u doori tusib waad asiibaysaaye gaayir اlicraab waa maxay midka horo laa xawla dheh midka dambana walaa quwatun midka horaad kordhigtay dhigtay midka dambana ama laa xawlun kan hore dheh walaa quwata midka dambana dheh gaayir icraaba tusib macnaheedii saas waay taquulu waxaad leedahay laa bayca walaa khilaalu labadii waa gaayirti waay fiihi ama waxaad leedahay walaa caybun walaa ikhlaalun rafcadii labadoodii waay warafcu goditaan fi thaani la godo iyo wa fatxu lawali midka horoo la kordhigo qad jaaza waa banaanaaday madkuurkaas wاrafcu fi thaani midka labaad oo la godo iyo wa fatxu lawali madka horo la kordhiga laa xawla midka hore fatxi waa warafcune waxa waaye walaa quwatun qad jaaza waa banaanaaday wاlcaksu cagsigana kadaalika sidaas waaye fafcal sameey hadda beytkan wax weyn oo nagu soo kordhi ma jirto gaayir icraaba saas ba ahayd icraabta in loo kala bedelo yaaba saasheed an yuftaxa axaduhumaa wa yurfac athaani gayr icraab waay wa in tashaa hadaad doontidne faftaxumaa labadooda kordhig jamiican laa xawla walaa quwata dheh walaa takhaf haka cabsanin raddan in lagugu soo celiyo o lagu yihahdo waad khaldantay walaa taqriican in lagu eh, macnaha ceebeeyo lagu qayliyona haka cabsanin marka musanifka hadda rafcana waa isticmaalay maxaan ku irahdaa fatxana wuu isticmaalay labadana waa kala duwan yihiin fi hada albaab icraab iyo binaa ay kala yihiin laakiin icraabtaad ku ogaan doontaa khulaasat lqowl hadday laadi soo laablaabato sida ardayga u fahmo labadooda isla fatxi laa xawla walaa quwata markaas waxay noqonay laa kastaba ayadaa goonigeedu waa camal falayso oo laa naafiya ljinsi xawla ismu laa mabniyun cala lfatxi fi maxali nasbin laada kale naafiya liljinsi quwata ismu laa mabniyun cala lfatxi fi maxali nasbin mid kastaba khabarkeedina waa xadfan yahay oo laa xawla lana walaa quwata lana ila bilaahi macnihi saas lanaadaasaa khabarki ah waa markii laysla kordhiga saasay ku baxeen haddii laysla godo laa xawlu walaa quwatu haddii la yidhaahdo laadi waa mulgaat laba xaalaa kuu banaan waxaad yeeli kartaa sida ardiga u wareerin haddii laa xawlun walaa quwatun la yidhaahdo laadi naafi liljinsi ha ka dhigane laadi oo caamil camala laysa ka dhig oo naafiya lilwaaxidi ahayd oo markaa quwatun ismullah khabarkiisana lana ay iska tahay waa weji min awjuh licraab waay haddii laysla godo haddi laysla kordhiga waa laa naafiya liljinsi haddii laysla laysla godone waa naafiya oo tacmalu camalu laysa tacmalu camala laysa ayib waxaa kuu dhiman haddii midda hore la kordhiga laa xawla walaa quwatan iyo walaa quwatun ah ku banaan midda labaad hadda laba xaalaan soo sheegin laa xawla walaa quwata cagsigeeda laa xawlun walaa quwatun waan soo sheegin iyadoo leys dhaafiyey laa xawla walaa quwatan haddii la yidhaahdo quwatan taas laada dambe mulqaad waaye quwatan waxay ku cadfan tahay calaa ismi laa almansuubi maxalan liannahu laa xawla walaa quwatan haddaa tiraa quwatan macduuf calaa maxali ismi laa laada isimkeeda fii maxali nasbin mansuub waa wlmacduuf cala mansuub mansuub quwatan ayib haddii liraa laa xawla walaa quwatu walaa quwatun haddii la yidhaahdo tan horana waxay noqonay laa naafiya liljinsi midan dambana laa alcaamila camala laysa oo oo tarfacu lisma tansibu lkhabar ay noqonaysa waxaa ku dhiman hal xaalo xaaladaas waxa weeyaan haddii laa xawlun la mid ka horo midda dambo inad walaa quwatun tiraadid iyo walaa quwata inaad tiraa basaa kuu banaan ma dhihi karaysid laa xawlun walaa quwatan ma banaano liannahu isimkan dambe markii la nasbinay waxaa lagu nasbinay markuu ismi laada horo ou nasbisanay laakiin kii hore hadiiba la godo laa xawlun la yiri walaa quwatan wax lagu yidhaahdo lama halkaas weji basa mamnuuc ka ah mid wej kastana dhowr weji a lagu sii ciraabi karaa laakiin midii ugu dhow oo sidaad ku fahamtid keli a yaan u samayn icraabtana u fiirsa iyadaa qaar kuu imaan doonto ayib marka waxaan leenahay laadii naafiyadii ahayd sidaas waay marka hore aan icraabna kadibna aan urlaabana amhiladii ayib waxaa laleeyahay wansib bilaafi لا kula nakira ka qowlihim laa shaka fi ma dakara alwaaw listinaaf insib ficil amr mabni cala sukuun walfaacilu damiiru mustatirun wujuuba taqdiiru anta bilaa albaa xarfu jar laa majruuru bila mabniun calى الsukuuni fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliq binsib fi nafyi jaaru majruuru mutacaliqu biismin maxduufin taqdiiruhu kaainata xaalu min la mansuuba o calaamatu nasbihi fatxa daahira kula mafcuulu bihi insib mafcuulkeedii waa mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi kula mudaaf nakiratin mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi ka qowlihim jaaru wamajruur wakhabaruhu wamubtaduhu maxduuf wadalika ka qowlihim laa naafiyatu liljinsi shaka ismu laa mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbin fi xarfu jar ma ismu mawsuul bmacna aladii majruuru bfi mabniyun cala sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bkhabari maxduufi taqdiiru kaa'inu dakara ficlu maadi mabniyu cala اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa wاlhaau damiir mutasil mabniyu cala اdami fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacili dakarahu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wain badaa alwaaw lilistinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn اlawalu ficlu shardi wthaani jawaabu wajazaahu badaa ficlu maadi mabniyu cala الsukuni fi maxali jazmi ficlu shardi bayna dharfu makaan mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi bayna mudaafu ma mudaafu ilay mabniyu cala sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bmuctaridun muctaridun faacilu bada marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi farfac alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi irfac ficlu amri mabniyu cala الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili farfac fi maxali jasmi jawaab shardi wqul alwaaw xarfu caطfin qul ficilu amri mabniyu cala الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta wاljumlaة min qul macطuufaة calى jumlati farfac laa naafiyaة mulgaat laa camala lahaa لأbيka laamu xرفu jrin abي sm majruur bاlaami وcalaamaة jrhi lya نiyaabaة عن اkسr لأnhu min الأsmاء الخمسة abي mضاaf اkaaf mضاaf ilayh mبniي clى الفتح في maxali jrin aljaaru والmajruur mتacaliq bkhabri mتaqdimi maxduufi taqdiiru kaئn mbغd mubtada mؤhر marfuuc calaamaة rafci dmة ظaahiraة في aakhirihi wاljumlaة min الmubtadaء الmتأkhir وkhabrihi الmتaqdimi في maxali nasb maqul ql طيب وإن kararta wاrفع إذا kararta نفيا وانصبي أو غاayر الإعراab فيhi تصبي wاrفع god idaa kararta nafyan haddaad soo celcelisid oo laa xawlun walaa quwatun dheh wansib aw insib nasbi labadoodii nasbadii hadduu nasbi icraab u jeedo laa xawlan walaa quwatan lama dhihi karo ilaa calaa madhabi man yaquulu ina isma laa mucrab waay musanifka taas inuu kala jeedana waa dhici kartaa oo laa xawlan walaa quwatan oo mid kastaba ay noqoto Eh, maxaan ku irahdaa eh, laa goonigeed u camal fasho laakiin insi bimacnaa iftax laa xawla walaa quwata saasay ku fiican tahy aw ghaayir icraaba fiihi aw ghaayir doori alicraaba icraabta u doori fiihi fimaa dukira tusib waad asiibaysaa oo laa xawla walaa quwatun dheh tan horaad kordhigta tamagod ama laa xawlan laa xawlun walaa quwata dheh cagsi u sameey taquulu waxaad leedahay laa bayca walaa khilaalun tan horena waa laa naafiyatu liljinsi mida dambana laa naafiyatun lilwaaxidi ou lilwaxda ou e, alcaamil camala leysa walaa caybun walaa ikhlaalunna warfac idaa kararta nafyan ay mithaal u tahay wاrafcu fi thaani wa fatxu اlawali qad jaazana waxa weeyaan e, waa waa waa kii hore oo qaacida laga dhigay le ayb warfac alwaaw istinaaf irfac ficlu amri mabniun cala sukuun walfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta ida darfu zamaan mabniun cala sukuuni fi maxali nasbi mutacaliqu biirfac kararta ficlu wa faacilu fi maxali jarin mudaafu ilayhi nafya mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wansib alwaaw xarfu caطfi insib ficl amr mabni calى الsukuun wa kusira liأjli اkaafiyati wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta wa jumlatu wansib macطufaة calى jumlati irfac ayib marka warfac idaa kararta nafyan haddii calىa madhabi man yucribu an ihahdo laa xawlu walaa quwatu laa xawla walaa quwata insibti waay haddii an ihahdo waa mucrab ismu la aw gaayir اcraaba aw xarfu caطfi gaayir ficil amr mabniun calى الsukuuni wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaaءi الsaakinayn wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta alicraaba mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة aw gaayir اcraab macطuufaة calى jumlati irfac fiihi jaaru wamajruuru mutacaliqu bgaayir hada waa mabni tusib ficlu mudaaricu majzuumu bijawaabi اlamri wacalaamatu jasmihi sukuunu wainamaa kusira liajli qaafiya taquulu ficlu wafaacilu laa bayca walaa khilaalu laa naafiyatu ljinsi tacmalu camala ina tansibu isma tarfacu lkhabara bayca ismu laa mabniyun cala lfathi fi maxali nasbin wa khabaru laa maxduuf taqdiiruhu laa bayca lana lanaadaasa khabarkii walaa khilaalu laa naafiyatu lilwaxda caamilatun camala laysa tarfacu lism watansibu lkhabara khilaalu ismu laa marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi wاlkhabaru maxduufu dala calayhi maa qablahu o laa walaa khilaalu lana saas wa maya walaa khilaalu fiihi fiihi daasaa khabarke jaaru majruum mutacaliqu bkhabri maxduufi taqdiru kaa'inu walaa caybu walaa ikhlaalu haddii la yidhaahdo alwaawu xarfu caطfin laa naafiyat caamilaة camala laysa tarfacu اsm wtansib اkhabra cayb ism lah marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاlkhabru maxduuf laa cayb fiihi walaa alwaawu xarfu caطfin laadi waxaad dhihi kartaa naafiyat mulgaat laa camala lah ikhlaalu macطuuf calى caybna waa la dhihi karaa ama laa naafiyat caamilaة camala laysa ikhlaalu ismu khabruha maxduuf laba laa ay kala noqon karaan wاrafcu fi الthaanي wa fatxu اlأwli qad jaaza wاlcagsu kadaka fafcali wاrafcu fi الthaanي laa xawla walaa quwat waay yani fatxu اlأwli laa xawla wاrafcu thaanي laa xawla walaa quwat oo marka laba laa ay kala noqonayaan laa xawla mida hore laa naafiya ljinsi midan dama laadi naafiya caamila camala laysa qad jaaza wاlcagsu kadaka oo haddii la yihahdo cagsiga waa maxay laa xawlu walaa quwata cagsiga waxa waaye alfatxu fi اthaani wa rafcu اlawali cagsiga saasuu noqona haddii marka la yidhaahdo laa xawlu walaa quwata mida horena laa naafiya caamila camala laysa mida dambena laa naafiya liljinsi ay noqonaysaa wain tashaa hadaad doontidne faftaxhumaa laa xawla walaa quwata jamiica sidaas wa wاrafcu alwaaw listinaaf alrafcu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafcihi dama daahira fi اthaani jaaru wamajruuru mutacaliq biاrafci wa fatxu اlawali alwaaw xarfu caطfin fatxu macطuufu calى اrafci wاlmacطuuf calى اmarfuuci marfuuc w calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi fatxu mudaaf alawli mudaafu ilayh majruur w calaamaةu jari kasra ظaahira qad xarfu taxqiiq jaaza ficlu maadi mabniyu calى اfatxi wاlfaacilu damiiru mustaturu jawaaza taqdiruhu yacuudu ilى الrafci qad jaaza الrafcu ama qad jaaza اlmadkuuru min الrafci wاlfatxi saasay ku fiican tahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili qad jaaza fii maxali rafci khabru mubtada wrafcudaasaa mubtada ahayd wاrafcu fi thaani la godo qad jaaza waa banaanaad wa fatxu اlawalina qad jaaza waa banaan yahay wاlcagsu kadalika alwaaw lilistinaaf alcagsu ama xarfu caطfin alcagsu mubtada marfuucu bاlاbtidaa wcalaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi kadaka alkaafu xarfu jarin daa ismu ishaara majruuru bاlkaaf mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin wاlkaafu kadaka kaafka dambo wاlkaafu xarfu khiطaab aljaaru wاlmajruuru kadaka mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiiruhu wاlcagsu xaasilu kadalika fafcal alfaa listinaaf ifcal ficil amr mabni calى الsukuun wa inamaa kusira liأjli اqaafiya aw liأjli muraacaati اlqaafiya wain tasha faاftaxhumaa jamiica alwaaw اlاstinaaf in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اlawl ficlu shardi wاthaani jawaabuhu jazaaؤuhu tasha ficlu shardi majzuumu bin wcalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuuba taqdiru anta tasha ficlu shardi majzuumun biinuu calaamatu jismi sukuun faacilkana anta wa faftax alfaa waaqicatu fii jawaabi shardi iftax ficlu amrin mabniyun cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuuba taqdiru anta humaa mafcuulu bihi mabniyun cala sukuun ama damiir mutasil mabniyun cala sukuun fii maxali nasbin jamiica xaalu min damiir aladii waqaca mafcuula liftaxhumaa iftaxumaa labadoodii humaadaas ah xaalkii jamiican la yidhi jamiican xaalu minhumaa oo iftaxumaadii mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira jumladan faftaxhumaa fii maxali jasmin jawaabu shardi walaa takhaf alwaaw listinaaf laa naahiyatun takaf ficlu mudaaricu majzuumu bila annaahiya wacalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuuba taqdiru anta radda mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi walaa taqriican alwaaw xarfu caطfin laa naafiyatu mulgaatu laa camala laha taqriican macطuufu calى raddan wاlmacطuufu calى mansuubi mansuub wcalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wallahu aclam wslى اllah wslm calى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin